wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd darsigana waa darsiga afraad ee ka mid a kitaabkii tatiir اlictiqaad can adraan اlixaad lilimaam moxamed bin ismaaciil asancaani raxmat ullahi tacala caleyh qaala alimaam raximah اllahu tacaala fanafsu shirkihim biاllahi tacaala iqraarun bihi tacaala fanafsu shirkihim biاllaah mushrikiintu sharigyelidda alla u sharigyelin qudhigeeda ah waxay tahay iqraarun bihi rabbi qirid iyo ogolaasho ilaahay subxaanahu wa tacaala ay qiran ogolaadeen qaala tacaala ilaahay wuxuu idhi ayna shurakaa'ukum aladiina kuntum tazcumuun away shurakadii aad sheegi jirteen ilaahay subxaanahu wa tacaala inay wax la wadaagaan wa qiila waxaa lagu yidhi mushrikiintii udcuu shurakaa'akum shurakadiinna u yeedha fadacahum waa u yeedhan waa tuugeen falam yastajiibuu lahum mayna ajiibin yastajiibu istijaabadu min alijaaba falam yujiibuu lahum bay ka dhigan tahay wa qaala subxaana ilaahi wuxuu idhi qul idcuu shurakaa'akum qul waxaad tiraa nabi maxamedow ama <clears throat> ambiyadoo dhan bayba u taallay laakiin suubanaha lagu halqabsanhayaay udcuu shurakaa'akum shurakadiinna u yeedha idinla aad sheegayseen inay rabbi subxaanahu wa tacaala wax la wadaagaan duma kiiduuni kadibna idhakraa waxaad awoodaan falaa tundiruun hay korinina waxba hay kaadinina fanafsu itikaadi اlandaadi iqraarun bاllaahi tacaala sheekhu wuxuu ka hadlayaa qirahaya marba hadduu bini aadamku ilaahay subxaanahu wa tacaala u sharig yeelo wuxuu qirsan yahay inuu rabbi jiro subxaanahu wa tacaala inuu khaaliq jiro rabbi abuuray bini aadamka uu jiro asagu addoon daciifa yahay ayuu ictiraafsan yahay hadduusan taa ictiraafsanayn rabbiba ooma sharig yeelaan weeye saasuu sheekhu ka hadlayaa fa nafsu itikaadi alandaadi shurakada same yeelashada la yeesha laftirkeedu ayaa waxay tahay iqraarun billaahi tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala oo la qiray walam yacbuduu gaaladu maysan caabudin alasnaama asnaamta bilkhuduuci oo hoggaansa maysan ku caabudin lahum ay u hoggaansamaan khuduucu waa isbahanbihin iyo eh, hogaasan qalbi ah weeye hogaasan qalbi ah iyo wataqarubi u dhowaasho binnuduuri sharad iyo nadar in loo baxsho loogu dhowaado iyo wanaxri lahum in wax loo gowraco eh, eh, shurakada ilaa liictiqaadihim rumaynay rumaysnaayeen un mooyeene annahaa asnaamtu iyo andaadu tuqaribuhum inay u dhowaynayso ila allahi subxaanahu wa tacaala zulfa ay qurbatan wa qurba oo watashfacu ay u shafeecaqadeen lahum ayagaa ladayhi lada allahi subxaanahu wa tacaala sheekhu masale khataruu tilmaamo wuxuu leeyahay haddii aad aragto ruux ilaahay hayrkii baryahaya ama tuugahaya ama wax u gowracahaya ama nadariya sharad u galahaya ama ele wuu ii shafeeca qaadayaa intuusan shariig yeelin wuxuu soo aaminay axadka uu wax u gowrici ama uu baryi ama uu markaasi wax u gowracahayo ama uu wax u bixinayo ama nadar iyo sharad uu u galahayo inuu wax tarahayo haddaadan aaminsanayn inuu wax ku tarahayo waxan baa lamada timaadeen buu sheekhu ku leeyahay dadkaa maxaa ka duwa ruuxan weeye khalaa'iqda kale maxaa ka duway nacfi iyo dur baad ka aaminsan tahay walidaalika marka aad ku dhacday shirkiga ilaa lictiqaadiim annaha tuqaribuhum ila allahi zulfa wa tashfacu lahum ladayh fa arsala allahu subxaanahu rusul buu ilaahay diray ta'muru ayadoo faraysa ummadda bitarki cibaadati kulli maa siwa wax walbo alla ka soo hadhay cibaadadiisa in laga tagoon la caabudin wa tubayinu ayadoo caddayn ambiyadu iyo rusushu anna hada alictiqaada aaminidan ay aamineen alladii ictiqaadkaasu yactaqiduunu ay ka aaminsan yihiin fi shurakada iyo awliyada la baryo baatilun ictiqaadka inuu yahay wax bilaashoon san lahayn waxbana aan taraynin wa anna daalika ictiqaadka asaga ana laa yakuunu ama cibaadadu laa yakuunu ila lilaahi waxdah in la caabudo ilaahay unbaa keligii muta khayr iyo shar in laga rajeeyo ilaahay unbaa keligii muta daarigu iyo naaficu waa allah wa haada huwa tawxiid اlcibaada ilaahay keligii in la caabudo cibaado walbo ilaahay uusan lahaynna lagu kufriyo laga tago towxiid اlcibaada weeye ilaahay in cibaadada iyo baryada lagu mideeyo lagu gooni yeelo waqad kaanuu waxay ahaayeen mushrikiin alcarab muqiriina kuwa qirsan oo ogol kamaa carafta fi اlasli الraabici saad ku soo garatay asalkii afraad bitowxiid الrububiyati ilaahay inuu maaligi iyo rabbi keligii yahay wahwa towxiid rububiya waxaa weeye ana allaha huwa alkhaaliqu waxdah ilaahay unbaa keligii wax abuuray aaminsanaayeen kaasna muusan anficin asaaskii kale ay ka tageen wey wa min haada ay min hada alasli ama min hada albayaan caddayntan hawsha kuu caddeeya tacrif waxaad ogaan buuhi ood garan anna tawxiida towxiidka alladii towxiidkaasoo dacathum ilayhi rusulu rususha ee ugu yeedhay <clears throat> min awalihim rasuulkii u horreeya nabiy llaahi nuux ah oo nuux calayhi salaatu wassalaam ilaa aakhirihim aakhir rusul muxamada calayhi salaatu wassalaam sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama huwa towxiidkaasi wuxuu ahaa towxiid اlcibaada towxiid اlcibaada kulligood ay la yimaadeen walidaa saa darteed bay taquul lahum اrusulu rusushu waxay ku odhanaysay mushrikiintii dadkii loo soo diray madcuwiintii oo daaci walba uu ku odhanhayo anlaa tacbuduu ila اllah waxaanu la nimid alla mooyeen axad kale inaan la caabudin ama aydan caabudin idinku ucbud اllaha maa lakum min ilaahin hayruhu ilaahun caabuda axad kale oo markaa ilaah iyo macbuud xaqa ma asaga ka ahay waqad kaana almushrikuuna mushrikiintu waxay ahayn minhum waxaa ka mid ahaa man yacbud اlmalaa'ika malaa'ig ruux caabudaa ka mid ah iyo qayba malaa'igta caabuda fi daahir xaqiiqa ahaan jin iyo shayaadiin bay caabudi jireen oo iyo ibliis waxaa amray laakiin min xaysu daahir malaa'ig baan caabudnaa bay lahaayeen wayunaadiihim weliba u yeedhahaya cinda shadaa'id dhibaata markay dhacdo dhib markuu jiro oo roob la'aan iyo caafimaad darro iyo col iyo abaara dhacaan markaasi malaa'igtay baryi jireen ama ku tawasuli jireen wa minhum carab waxaa ka mid yaha mushrikiin man yacbudu axjaara dhagaxyo qolyo caabuda oo wayahtifu u qaylya bihaa ayadii cinda shadaa'idi hitaafku waa dheer ee aad uubatayseen marka aad ku baryayso macbuudkaadii baailka ahaa wayahtifu u qaylya weeye biha ay bilaxjaari cinda shadaa'id ama uu ku hadaaqi waa ku hadlahaya fabacaa allahu muxamada calayhi الsalaaةu wasalaam yadcuuhum asagoo ugu yeedhaya ila اllahi waxdah waa inaga soo maray ninkii reer bani hujaym adcu ilى اllahi waxdah ilaa maa tadcu ya muxamed adcu ilى اllahi waxda aladii in masaka durun fadacawtahu kashafa cank wاladii in dalalta biardi qafrin <clears throat> fadacawtahu radda calayk wاladii idaa asaabatka sanatun fadacawtahu kashafa canka amat alayka cafwan ambata calayk idan waxaa weeye adcu ila llahi waxda maxaan ka booday kitaabkaada muxuu ahaa horta asagu idinku ah. ma ila socotaan aniga mar ila socotaan sheegaxyo hawshiisa waa ya markaan inta dhammeeyo aan dul mari insha allah fabacaa allahu muxamada calayhi الsalaaةu wasalaam yaa ilaahay soo diray suubanahaasi ilaahay barakeeyey yadcuuhum asagoo ogu yeedhahaya ila اllahi waxdahu ilaahay keliga inay baryaan oo caabudaan oo maxay tahay marka ilaahay keligiisa loogu yeedhi bian yufriduuhu bilcibaada inay ilaahay ku gooni yeelaan cibaadada kamaa afraduu say ugu gooni yeeleen birububiyati inuu maalig iyo boqor yahay ay birububiyati الsamaawaati wاlard ceryo dhulba inuu rabbi keligii un ka taliyo way ogol yihiin marka keligii caabudaa lagu kari waayey wa an yufriduuhu inay rabbi ku gooni yeelaan bikelimati laa ilaaha ila اllah muctaqidiina ayagoo aaminsan limacnaha nuxurkay xambaarsan tahay caamiliina ku dhaqmahaya bimuqtadaaha waxay dalbanayso markaad laa ilaaha ila allah tiraado oo islaamka soo gasho howlaa lagaa rabaa salaad iyo soom iyo waajibaad iyo xuquuq baa ku saaran muqtadaha marka waa waxaa ka dhalan ee ka waajibhaya biqowlika laa ilaaha ila allah wa an laa yadcuu inaysan baryin maca allaahi axadan buu nabigu ilaahay la soo dirlana yimid qolyaha jinkaas ee caabudada dhagaxyaanta haddee waa asnaamtayba u badnaayeen laati iyo hubol iyo isaaf iyo naa'ile iyo manaati kulli axjaar iyo asnaam bay ahaayeen in kastoo suura bini aadam iyo xayawaan lahaayeen amaa malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacala waanaga soo maray habeen u dambeeyey wa yowma yaxshuruhum jamiican uma yaquulu lilmalaa'ikati a haaulaa iyaakum kaanuu yacbuduun maxaa daba yaalla qaaluu subxaanak anta waliyuna min duunihim bal kaanuu yacbuduuna aljinna akaruhum bihim mu'minuun idan taasi waa caddahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala fii suurati nisa wuxuu ku caddeeyey addoon walboo caabuda ilaahay hayrkii inuu shaydaan caabudahayo in yadcuuna min duunihi ilaa inaaan wain yadcuuna ilaa shayطaana mariida shayaaiin baa la caabudaya lan isagaa shirkiga ummadda amrahaye yaxyow bal soo do haddaan akhriya intii aad tiri laga booday wayahtifu biha cinda الshadaa'idi hadalkaasi ayaa waxaa ka dambeeya nuskadan wayunaadiiha axjaartiiyo asnaamtii iyo aalihadiibuu u dhawaaqi cinda shadaa'id wahayaa aalihadaasi fi lasli asalkii hore suwaru rijaalin saalixiin dad wan wanaagsanoo culummaa ah, sawirkooda bay ahaayeen oo shaydaan xadiidkii ibn cabbaas ee fi saxiix albukhaari eed garanaysaan buu tilmaamaya wadaadku oo dad culummoo qiimo badan oo ilaahay ka cabsaday ahaayeen markii cilmigii indiraasay aqoontu yaraatay ayaa shaydaan u yimid duqayd iyo shacabkii wuxuu ku yidhi saad cibaadada ogu weyraxdaan ee culummadii qiimaha badnayd ee sheekh iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel lahaa sawirkoodii iyo taalladoodii meelahaad ku cibaadaysataan ku dhejiya saad ogu dayataan ood u xusuusataan sheekh idinkoon asaga baryaynin xaggana aan caabudaynin oon barakaysanaynin saad ogu dayataan duqaydii waa leedan culummada meesha ku sawirtay dhalintii soo kacday oon cilmi badan jirin ayaa shaydaan wuxuu ku akhriyoyuu yidhi aabbayaalkiinsoo garan maysan hebel iyo hebel iyo hebel haa sawiradan bay caabudi jireen baryi jireen kaalmaysan jireen tuugi jireen warkii baa la aaminay kaanuu yuxibuunahum ay jeclaayeen culummo ay jeclaayeen wayactaqiduuna fiihim khayr iyo wanaag ay ka aaminsanaayeen falamaa halakuu markay leedeen oy dhammaadeen oy xijaabteen sawaruu suwarahum suuradahoodii bay sawireen sawiray ka sameeyeen artistay u yeedhan ama iyagaaba yaqaanaha de rasaamiin khaaaiin bay ahaan hawshii bay sawireen tasalliyan bihaa ku dayasho asalkiisu waxaa la inaad ruuxa muxuu ahaayey markay shida kugu dhacdo iyo musiibo kugu timaado dhibka ku gaadhay culummada ay gaadhay iyo awliyada la gaadhaye sabray inaad markaasi ku iskala mid dhigto markaasi isku sabriso tasalliyan ku ama isku sabirsiin biha ay bisuwari falamaa طaala calayhim اlmadu zamanku markuu dheeraha dee wakti taarikh baa abaajiday cabaduhum waa caabudeen uma zaada almadu tuulan xilligii baa sii dheeraaday waxaa la soo gaadhay quraysh facabaduu laxjaara dhagaxyii bay caabudeen wa minhum waxaa ka mida quraysh iyo carab man yacbudu lmasiixa dad yar bay ahaayeen qoys yar oo weliba nimanka carbeed ee la dirsi jiray ee nasaarada degtay shaam iyo ciraaq deganayd ayay ahaayeen wa minhum waxaa ka mid aha man yacbudu hal qoysoo carbeed baa la sheegaa wayahtifu biha cinda الshadaa'id intaasaa idinka maqnayd ya ya marka hore maxaad naskahade kuma celin karo idinku way ka qorta waaba hadal dheer baabaan akhriyey yaxyo u dhib wadaadduha ka qorteen wqaala tacaala ilaahay wuxuu yihi lahu lilaahi subxaanahu wa tacaala allah waxaa u ahaaday dacwat اlxaq baryada dhabta ah ama baaqa xaqa ah waxa kaleed sheegaysana barya ama baaq o dhan ilahay waa baail buu leehay wاladiina waxa yadcuuna ay caabudhayaan min duunihi alla sokodi laa yastajiibuuna lahum bishayin waxay ka maqli iyo waxay u qaban iyo waxay u tari midna ma jiraan laa yastajiibuuna lahum bishay ay laa yujiibuuna lahum bishay wa qaala tacaala ilahy wuxuu ihi wacala allahi ilaahay un keligii dushiisa fatawakkaluu tala saarta in kuntum mu'miniin haddaa mu'miniin tihiin ay min sharطi الsidqi fi اliimaani biاllah aayaddan dambuu sheekhu fasirahaya wacala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin waxaa la hormariyey cala allah haddii tartiibka carabiga lagu socdo waxaa weeye fatawakkaluu cala allaahi ilaahay tala saarta waa in macmuulka uu dambeeyo jaarka iyo majruurka waa inay gadaal tagaan oo ficilku horeeyo lagu tacalluqahayo laakiin waa la hormariyey wacalى اllahi fatwakaluu baa leeyihi waa inagii soo maray taqdiima maa xaqahu اtaأkhiir yufiid اlxasra wاlqasra waa inagii soo maray shayga mudan in la dembaysay min xayثu اlcarabiya wاlasl haddii la hormarayo limunaasaba wuxuu kuu faa'iideyn markaa ayada ah ilaahay xaqaasi inuu khaas u leeyahay ama shaygaasi wax lagu xasiya lagu qasriya asagu gooni wax u mudan yahay ayib wa cala allahi ilaahay dushiisa uun keligii tawakaluu tala saarta oo isku halleeya in kuntum haddaad tihiin muminiina kuwa ilaahay dhab u rumeeyey ay min shardi sidqi fi liimaani biاllaah iimaankaada aad sheeganayso dhabnimadiisa shardigeedu waxaa weeye anlaa yatawakalu ilaa calayh alla mayan axadka inaysan tala saaranin wa an yufriduuhu rabbi inay ku gooni yeelaan bitawakuli tala saaradka kamaa yuib kamaa yajibu sida u waajibahayo an yufriduuhu inay ku gooni yeelaan biducaai alla baryada iyo walistikfaar iyo dembidhaaf dalabka wa amara subxaanahu wa tacaala wuxuu amray cibaadahu amara allahu cibaada an yaqulu inay yidhaahdaan markay salaadaha shanta a tukan hayaan iyo salaadaha sunnada aba iyaaka nacbudu nafsa shay weeye nacbudu iyaaka ay ahayd damiiru fasliga horay la geeyey ee caamilkiisa lagu hormariyey asaguna wuxuu keenahayaa ilaahay keligii unbaad caabudaysaan ilaahay keligii unbaanu caabudaynaa wuxuu idhi sheekhu walaa yasduqu run ma sheegahayo qaa'ilu haada ninka sidan leh ninka intuu iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin leh run ma sheegin buu idhi ilaa idaa afrada lcibaadati illaahi subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay uun ku gooni yeela cibaadada mooyeen asagoo mushriga oo ilaahay kayrkii baryahaya haddana iyaaka nacbudu inuu la taagnaadaayo waxaa waa been weeye wa ilaa wuxuu noqonhayaa kaana kaadiban been nin sheegahayo beenaalo ah fii ma dacaa wey maxaa yeelay ilaahay keligin baan caabudu baad leedahay laakiin beenta way markaad salaada ka baxdaba sheekh cabdilqaadir baad aadi ahlu qabuurkii baad aadi awliyaad cuskani ilaahay khayrkii baad waxmoodi oo tala saaranaysaa manhiyan laga reebay buu noqon hayaa an yaquula hadi اlkelima weedhan ha dhihi laba beenood hasku darin weeye iyaaka nacbudi iyo shirki isma keenaan weeye sheekhu wuxuu yidhi id macnaaha macnaheedu waxaa weeye iyaaka nacbudu nakhusuka biاlcibaada allow waxaanu kugu gooni yeelaynaa cibaadada weeye wanufriduka biha waanu kugu gooni yeelaynaa toore waanu kugu khaas yeelaynaa waanu kugu gooni yeelaynaa oo macnaa qowlihi tacaala aayaddu waxay la mid tahay fa iyaaya facbuduun aniguun i caabuda wa iyaaya fattaquun aniguun iga cabsada kamaa curifa sidii la yaqaanay dalabadu barteen buui laga ogaaday min cilmi اlbayaan ee min cilmi اlbalaaqa waa istilaax khaas oy leeyihiin culamo fara badan culamaha waxay idlaaqaan cilmu اlbayaan waxayna u jeedaan albalaaqa saddexdeed cilmiba bayaankii badiic iyo macaanigiiba way ku idlaaqaan waadanbaabaa la kala saaray oo bayaan iyo badiic iyo mxuu ahaaye loo kala saaray macaanigoona loo kala dhigay cilmigan o dhan baa cilmulbayaan la odhan jiray balaaqadoo dhan baa cilmulbayaan loo yaqaanaa dariiqaasuu ku socdaa sheekhu maxaa yeelay masaladan uu ka hadlay waxa laga hadlay waa cilmu اlmacaani laa cilma bayaan walaa cilma اlbadiic kamaa curifa min cilmi اlbayaan maxaa lagu ogaaday ana taqdiima maa xaqahu tahiir maa xaquhu التa'khiir ana taqdiima ma xaqu taakhiir shayga mudan in la dib mariyo horumarintiisu yufiidu taqdiimka wuxuu faa'iidayn alxasra axadka in hawsha lagu gooni yeelo xasrigu iyo qasrigu waa inaga soo maray waxaa weeye waa takhsiisu amrin calaa amrin biariiqatin makhsuusa qasri haddaad maqasho iyo xasri iyo ikhtisaas oo marka laga hadlayo waa maxay waa takhsiisu amrin bimrin biariiqatin makhsuusa waa in shay shay lagu gooni yeelo qaab khaasna loogu gooni yeelo duruqda mashhuurada ah ee qasriga xasrigu hadda kahor aynu ka hadale waxaa ka mid a nafyigii istinaa israacay ma iyo in iyo laa oy ilaa daba dhacday iyo wixii la halmaana annafyu wاlاstinaa laa ilaaha waa nafyi ila allahuna istinaa weeye hunaa wuxuu faa'iidaynayaa xasri iyo qasri in loo diido laga anfiyo ilaahnimada axadan rabbi ka ahayn loona sugo ilaahay keligii inamaa baa ka mid ah inama albaycu can taraad inama alimaamu junna inama alwalaau liman actaqa inamaa ilaahukum ilaahun waaxid inamaa marka waxay ka mid tahay iyadna aadaat alxasri bal iyo laakin baa ka mida ah. bal iyo laa cafwan baa ka mida ah iyo laakin waa lagu tiriyaa ariiqa wasiilada saddexaad waxaa weeye taqdiima maa xaquhu taakhiir in la hormariyo shay mudnaa in dib la geeyo tanaa ka fa iyaaya facbuduun facbuduuna iyaaya bay wa iyaaya fattaquun fattaquuni iyaayay ahayd iyaaka nacbudu nacbudu iyaakay ahayd idan horumarintaa la hormi waxay keenaysaa ilaahu kayga un baanu ku caabudaynaa waxaa ka mida damiiru in khabarkii mubtadihi ama labadii jumlee ishayay dhexdoodii la geliyo damiir muqxamo wax kala gooya wman lam yaxkum bima anzla اllah faulaaئika hum اlkaafiruun faulaaئika alkaafiruun ay asal ahayd ulaaئika iyo alkaafiruun baa iswatay oo iska warramayay iskuna filan humbaa meesha la keenay haddaad tidhahda zaydun shujaac iyo haddaad tia zaydun huwa shujaacu ma isku macnaa zaydun waa shujaac zayd waa geesi baa tihi cabdullaahi waa geesi haddaad laakiin ku darto zaydun huwa shujaacu asaga keligu unbaa geesi ah inta kale waa fulayhaad karoor ah oo ooda jebinhaya weeye marka huwadaa waxay keenaysaa macno khaasa oo marka hore jumladu aysan xambaarsanayn aduu duruqdaas shanta ayaa u caansan niman baasaa ka badiyo aad u faahfaahasha fannigeeda laga muraajaceeyo ay macnu waxaa wey laa tacbuduuha caabudina allah alla mooyeen walaa tacbuduu ilaahay axad aan ka haynaa caabudina aayadihiibu dib ugu noqda macnahoodii kulliga ahaa walaa tattaquu hayrahu axadan rabbi ka ka cabsanina kamaa fi lkashaaf lizamakshari sida ku sugan tafsiirka kashaafka wuxuu ka hadlayo aad u faahfaahashaa ana taqdiima maa xaquhu taakhiiru yufiidu alxasra walikhtisaas buu ka hadlaa hawshaasna keligii ma aha abu zakariya shaawi kitaabkiisa loo yaqaan almuxaakamaat bayna abi xayaan wabni caطiyata wالzamakhshari ee mujaladka koobaad safxada toban iyo sagaal wuxuu leeyahay arrintaa arrinuu la infiraaday zamakhshari ma ahee jamiica culamaaءi اlbayaani wاlbalaaqa sidaa qaba intaanu aragnay rag yar mooyeene badankood sidaasay qabaan buu leeyahay lam yanfarid الzamakhshariyu bima dakara fi اlhabr ay fi taqdiimi اlkhabri calى mubtada'ihi wkulu man ra'ayna kalaamahum min albayaaniyiina calى hada saasay ku socdaan buuri oo keligii ma aha laakiin yamaniyiintu inta badan ninkaasay wax ka soo guurshaan muctasiliga ah faifraad اllahi subxaanaه wa tacaala bitowxiid اlcibaada ilaahay subxaanaه wa tacala in lagu gooni yeelo cibaadada laa yatimu ma dhammaystirmahayo ilaa bian yakuuna adducaau kulluhu lah baryadoo dhan ilahay in la siiya mooyeene rabbi keligii baan caabudaa kaa socon mayso wاnidaau qaylyada qaylinta iyo mxuu ahaayey e, fi shadaa'idi dhibaatooyinku markay jiraan ilaahay cada loo qaylan ee loo baqan ee la tuugana waa inuu ilaahay noqdo iyo warrakaa xilliga barwaaqadaba laa yakuunu ila lilaahi waxdah waa inuusan ilaahay maaxad kale aan la siinin wاlisticaanatu kaalmaysigana billaahi waxdah ilaahay keligii waa inuu ahaado axadka la kaalmaysan fii ma laa yaqdiru calayh ila اllah waa in asaga keligii lagu gooni yeelo wاllajaau ciirsigu iyo magangalku iyo miciinsuguna ila اllahi waxda ilahay keligii lajaagu waa alistinaad ila allah subxaanaه wa tacaala laa maljaأ walaa manja minka ila ilayka wey wاnnadru sharadka inagu u naqaanaa sheekh cabdilqaadiroo haddii doorkan beertu baxdo haddii ninkii maqnaa nabad ku yimaado hadday islaantu iyadoo nabad qabta kala timaado haddii doorkan wiil ii dhasho siyaaradeeda waa iga diyaar xuskaadi waa iga diyaar aadna hawsha reerkaada ilaasho magan bay kuu yihiin hawlahaas waa hawlahoodii marka waa annadru sharad weeye waad aragteen qubuuraha qaarkood waxa uun lagu xidhi calal iyo xadhig iyo mar ay ku xidhan tahay ninkii geelu ka dhamaado koor buu qaadi iyo jare iyo dabar buu qaadi markaasuu xerada iyo maqaamka sheekhuu geynhayaa ninkay islaamtu u dhali weydo asaguna wuxuu qaadahayaa martii iyo garkiibuu qaadaya iyo maradii ou kaasa wiilka laga baqayo in jiniya wax soo gaadhanay il iyo cuyun ku dhacdo walqalkiisiiyo lafihiisi baa la qaado xerada sheekh iyo maqaamkiisa la geyn waa nin walba wax u daran buu meesha kusoo xidhanaya waxaan xusuustaa geed la odhan jiray caleemasaar oo ku yaallay meel hadda udhaxaysa ceel bardi iyo udhaxaysa goday yaa si loogu xidhaya calal iyo laf iyo koor loogu xidhahayay geed weynoo wuxuu ahaa lebi ah inta geed adag yahay buu adkaa wuu dumay geedki masagaa xajin kara hal malyanoo ruux baa wax ku xidhay geedkii waa taagnaan waaye isagoo quluushay bay waagi dambe qolyo wadaadana gubeen aad ayagoon u gubin baa roob haddana intuu daa'iboo fufoo geedka baxay markaasi camal waay dhama geedkanaa gubtaba waa la yaqaanaa geed barakaysan weeye ma wahaabiya wax yeeli karta waagii dambe intay u yimaadeen yay xididkiisi bixiyeen xididkiisi markaasay gubeen lagu kala tega hawsha marka waxaa weeye wanaxru gowracuna lahu lilaahi subxaanahu wa tacaala gowracna ilaahay keligii waa inuu yeesho wa jamiicu anwaaci alcibaadaati cibaadooyinka dhammaantoodna ilaahay waa in la siiyo wa jamiicu anwaaci alcibaadaat cibaadooyinka anwaacdooda kala duwan dhammaantoodna oo meelkhuduuc ilahay in loo hoggaansamo ah wاlqiyaami in rabbi loo istaaga ah tadallulan ismiskiimin iyo isbihaanbihin lilahi subxaana wa tacaala isu bihaanbihinayo iyo wrukuuci forarsiga iyo wsujuudi waji iyo waawaafi ku wareega lagu wareega beytka ilaahay iyo wtajarudi in laiska dhartiro min athiyaabi maryaha ile marka la taga xaramka ileen dharkan qamiiska iyo shaararka iyo macawisaha waa la siiba oo laba go-o bafta la qaadani waa nooc min alcibaada iyo walxalqi xirashada qolyaha markay shuyuukhda u toobadkeenhayaan soo xiranhaya maqaamyo lagu xiiran jiray baan galan oo aan lagu ogolayn markaad toobad keenaysa ee sheekhu mxuu ah, aad xertiisa ku biirayso waa inaad tawbatan lisheekhi soo mulakaysatood seemato wa taqsiiri gaabsigu in xalqigu iyo taqsiirku ay cibaado yihiin waa anigii qaacida ku soo siiya ku idhi wuxuu ilaahay ammaano ama ummadda amro ama layska thawaabiyo ama ballanqaad wanaag ka yimaado ama faacilka la ammaano waa cibaado allahuma arxam اlmuxalliqiin allahuma arxam اlmuxalliqiin wاlmuqasirin ya rasuul اllah mar dambana wuxuu hi wاlmuqasiriin idan nabigu wuxuu ammaanay aladii qasara wاladii xallaqa intuba soo eh, ah, xalaqa labaduba ila nabigu waa ammaanay idan waxaa weeyaan waa cibaado faacilkii baa la ammaanay khayr iyo wanaagna loogu sheegay bar ilaahayna loo tugay idan waxaa weye waa nooc min alcibaada ilahay keligii baa iska leh ardadu haday macalinkooda u istaagaan subax wanaagsan bare dhahaan oy bug yidhaahdaan waa cibaada ligayr illah shirki wey iska ilaali hadda ilaahay keligun baa loo istaagi nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam oy muslimiintu aad u jeclaayeen saxaabaduna indhahooda iyo naftoodaba ay ka jeclaayeen oo xaakadiisii candhusa xataa ay isku layn jireen markuu ku soo baxo maysan u istaagi jirin anas baa ka sheekeeyey waxaana taa nagu kaliftay nabigaan ogolayn lima naclamu min karaahatihi lidalik nabigaa diidan oon ogolayn in loo istaago ayb xaalado yaroo laga soo rebo waalidkaadii inaad markuu ku yimaado ixtiraaman lahu u istaagto ood salaanti iyo ood booskaadii fadhiisisay iyo ruux muslimoo safar ka yimid in laga hortago oo marka la soo dhoweeyey iyo howlahaasi waan ogollahay waayeel cadow taagnaanla oo rafaadsanoo baabuur kula soo fuulay inaa intaad u kacdo aad meeshii taa waa raxmad iyo naxariis tacdiim ma wاshafaqati lirajuli quumuu ilaa sayidikum buu nabigu yii ma dhihin quumuu lisayidikum quumuu ilaa sayidikum faanziluuhu sacad ibnu mucaad oo xanuunsan istaaga oo ka soo dejiya dameerkoo dhulka soo dhiga xaajaday garta ha loo dhiibe iyo quumuu lisayidikum lianna laamtu waxay keenaysaa ikhtisaas iyo tacdiim iyo tacliil bay keenaysaa waxaanu diidannaha kufriga aan leenahay iyo waa shirki waa in ruuxa loogu istaago tacdiiman haweeney xaamila ilmo yaroo sahiira waayeel taagnaan waay inaad booska oga kacdood fadhiisataa shafaqa le raxmaa layihahdaa waxaas ku qasina wadaad baan beska naynka wada raacnay laba kun iyo shanti markaasaa oday cutusho soomaaliyeed ayaana soo raacay meel cidhiidha anugu fadhiyo marka uusan geli karin markaas waxaa war waxaad yeelaysaa duqan taagane birta haysta ee dhacdhacahay u bannee meesha ma banaana buuri maxaa jira xadidka ibn warbu ku dhagay ruuxna in booskiisi ruux kale ooga kacumo war taa waa marka booska la kala ceshanaye waa yeelkan xanuunsanee taagnaanla ooga kac markaan kari waaye baan adeer halkan soo fadhinta anigu istaagay duq maya meeshaasi waa yar tahay adooa fadhinhaya duq kari waayeba idan meesha asagu uu fadhiyey islaam weyn baa intay soo dul istaagtay oo sawaaxil ah asagii dhannaaba culays saartay ilaa uu ka cararay meesha ilaahay baa ku imtixaanay wuu jooga wadaadkii ilaa aminkan waxaa weeye yani farqun bayna alraxmati wاshafaqati lilcibaadi wاlkhalaa'iqi wa bayna tacdiimihim farqi baa u dhexeeya sheekhu wuu sheegi doona waynu gaari doonaa wاtaqsiiri kulluhu laa yakunu ila lilahi caza wajal gaabintu iyo timahoo la gaabsado iyadoo la xiirto iyo dharkoo la iska yarayo baftaa la qaato iyo tawaafka lagu tawaafo qubuurta shirki wey intuba ilaahay in la siina waa cibaado baydkaas kacbada ee musharafadaa keliya mudan in lagu wareego cibaad ahaan iyo alludhawaashan loogu wareego haddii aad aragto qabri ee lagu dawaafi lagu wareegay maxaan leenahay shirki weeye wax bannaanna ma aha biyolow soo garan maysaan meeshu ku taallay bay soo lama yaqaan hawsha ee buurxakaba u dhowey <clears throat> marka la tegahayo ee u horeysa toddoba goor baa lagu dawaafi jiray salaam aleyg sayid uweyso salaam aleyg iyadoo laleeyahay baa lagu dawaafi jiray baabuurka sitay ma noqtayda saaran tahay nineteenka midkan qallaabka iska rogaha ah ki ilshigii madoobaan musiibada ahaa howlahaasoo dhan marka saaran yahay baabuurka laga degi maayo ilaa lagu wareego toddoba goor ninkii tegay baa garan haya ama warkeeda haya salaam caleyg sayid uweysow salaam caleyg weeye marka laga tahayana dawaaf lwidaac buu lahaa kaa waa dawaaf lquduum la soco hadda marka u horreysay la tago soo dawaaf lquduum ma marka laga soo baxayana dawaaf lwidaac bay leedahay sayid uweysna asna saasoo kale ah qubuurtiisu maca salaama sayid uweysoo maca salaama lagaga soo bixi jiray iyadoo toddoba lagu dawaafahayo toddoba goor marka lagu wareego oo baabuurku wareego oo wareego markaasaad tiibanaysa ood baxaysa hawshaas waa in la fahma muhiim jiddan wey dawaafkaasi shirki iyo gaalnimo wey diintaa lagaga bixi wadaaddo dambo ee khilaaf ka keenay oo waa shirki asqara yidhi waa jiraan laakiin sal ma laha shirki akbara wey waman facala ruuxii sameeya shay-an shay oo min daalika arrimaha rabbi mudnaa ka mida limakhluuqin ruux axadu rabbi abuuray ama malaga ama malaa'iga ama jina ama insiya ama awliya ama culamo ama ambiyaa limakhluuqin xayin noola noola ilaahay abuuray aw meytin ama mid dhintay aw jamaadin dhagax iyo qori aw hayri daalika ama intaa midaan ahaynba fa haadaa shirkun fi lcibaada buuri waa shirkii cibaadada galay ilaahay cibaadadiisii galay ilaahay wuxuu mudnaa marka le war awliyadan la caabudin oo culummadan lagu xadgudbin oon la caabudin qolyaha kudhihi culimmadii baa la diidaha diidan yahay culimmadii baa la dafirahayaa diinkii baa ummadda lagu diro war hawshu ma aha xaquu rabbi leeyaha keliya rabbi u daaweeye culummadana ixtiraam iyo wax kabarasho iyo u ducayn iyo wanaaggooda in lagu dayday kugu leeyihiin laakiin cibaado allah iska wa saara wuxuu noqon buu sheekhu yidhi hoos buu u degahayaay man tufcalu lahu ruuxa loo sameeyo haadihi اlumuur umuurtan aynu soo sheegnay ruuxii loo samay ilaahan ay macbudan buu noqon ilaah buu noqon licaabidiihi dadkii caabudahaya baryahaybu ilaah u noqon sheekhu weys iyo sheekh cabdilqaadir jilaani iyo wadaadaha la tuugo oo dhan waxay isu bedelhayaan aaliho iyo dad la caabudo adaan libaaxun lagu laqayna wixii nalaaca laqyaa jilaani baa lagu leehay isagaa la jecinhaya adaan libaaxun lagu laqayna wixii nalaaca oo saa noo soo fiirsha laqyaa jilani sida dabayshaada u duule wixina daara daf yaa jilani dabaylaha tahay adduunka o dhan baad joogtaa marka waxaa wey wixii saan noo daarana daf yaa jilani hadda hor waa idinka sheekeeyey ninkii ronodsan laga seexday aroorti markuu kalahaye yidhi muxuu ahaaye jilaaniyow joogso nuuraaniyow joogso jeeskan xalaan ku qadnee joogso haraati jugsiib wey yacni waxaa weeyaan waxay aaminsan yihiin awliyadu adduunka oo dhanba inay haysato waxay doonto ay samayn karto ninkay doonto ay laadi karto ninkay doonto madaxa kaga joogsan dhulka ay kula goyn marka waxaa waye waxaasi way dhaaftay tawxiidulcibaada way dhaaftay waxay ku jiraan mushrikiinta soomaaliyeed waxay ku jiraan he shirkun fi rububiya hawsha waa inaad fahanto sawaaun midkaa la caabuday noqon yaha kaana malakan malag ilaahay karaameeye noqon yaha aw nebiyan nabi la diray noqon yah aw weliyan nin alla u dhow noqon yah aw shajaran geed iyo xajar noqon yah aw qabran qabri noqon yah aw jinniyan jin noqoya ruuxaanti reesha cabdilqaadir iyo mxuu ah reer faqburaali iyo faarax aadan soo ma taqaana qoys walba oo soomaaliyeed jin qayb bay ka caabudaan bay lahaayeen dadkii ree miyiga ahaa ee reetuulada ahaa waxaad maqli ree hebel iyo ree hebel maxaa yeelay waa saaxiibbo wey awowgaanni hebel ayay wada dhasheen ruuxaanta ree hebel qolya masas difaacan baad arki oo ammaansaluguley difaacanhaya oo abris iyo jilbis iyo jibis difaacanhaya war masaskaani m maa maskan wada dhasheen waxaa laga yaabaa waagii uu dhashay in gogashiisa gooryaan lagu arkay saaran oo mas yar ah hooyada ay meelaha ka yimid marka waxaa lagu leeyahy gooryaanka mas bay wada dhasheen war maskan muxuu ah ayib awow kuma daare hana bay kuleeyihin waaba la dhaarin hayaaba awogow maxaa jiri awowga aniga afraad wada dhasheen mas oo soo galay oo cadow ilaah in layska dila ah awow kuma daareenayaan caanabaa loo dhigay caanaa la siin markaasaa waa la kaxayn oo ma tartiib baa la bixin hawla idinku ma taqaanaa de waxaa laga yaaba inayd aragba marka waad la aw jinniyan aw xaya mid aw meyta ama wa saara wuxuu noqday axadkii bi hadihi اlcibaada cibaadadan laftirkeeda lala yimid aw biayi nawcin nooc walba oo minhaa meel cibaada ka mid a caabidan buu noqday axadkii hawshaa la yimid lidaalika almakhluuqi makhluuqa asagu caabudahayaa yacni adugu ha dhihin anugu ma caabudayo laakiin xaqiiqadu sidaas weeye leannu cibradu waxaa weeye macnaha iyo xaqada meesha taal waxaad adigu aaminsan tahay ama aad sheeganayso loo bix maayo ibnulqayim baa wuxuu ka hadlay qolyo yidhi owliyada iyo culummada haddii markii la salaamhayo loo sujuudo oo wejiga dhulka la dhigo shirki ma ah maxaa jira hawshan waa ixtiraam iyo culummada qadarkooda in la garto oo xaqoodii la siiyo weeye inamaa huwa wadcu jabhati cala ardi ee sujuud ma aha wuxuu hi sujuudda laaftirkeedu soon wejiga dhulka la dhiga ma aha ilaahay marka loo sujuud maxaa la sameeyaa wejigaa qiimaha badan baa ilaahay dhulka loo dhigaa addoonnimo adoo qirsan nafsa shay weeye xaqii rabbi ulaahay khaaska ahaa haddaad khalqigii aada siiso mushrik baad noqonaysaa laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamari wasjuduu lilaahi aladii khalaqahun qamarkiiyo dayax waxaa loo maaga hadde waa la caabudi jiray waa la mid khalqi ilaahay khalqigiisa ka mida weeye haddii dad loo sujuudana waa la mid sheekhu wuxuu yidhi marka wain aqara haba ictiraafo billaahi subxaanahu wa tacaala waa cabad ha caabudee adoo ilaahay ictiraafsan oon dafirsanayn xaggana caabudahaya haddaad uunkii ilaahay qayb ka mida aad xaquu rabbilahaa siiso mushrik baad noqon hada shirku اlcibaada wakadalika shirku tashriic alaa lahu اlkhalqu wاlamr abuurka iyo maamulkaiyo taladaba alliba allah leh haddaad abuurkii ilaahay ku qabsato ood addoommihii qaybo ka midoo ah u meeriso ama aad maamulkiiyo taladii rabbi ku qabsato ood addoommihii qaybo ka mida ah wax ka siiso mushrik baa tahay fii masalati اlamri kamaa annaka mushrikun fii masalati اlkhalqi watadbiir haddaad tiraada sharci dejinta baarlamaankaa iska leh oo guurtadaa iska leh oo duqaydaa iska leh oo indheergaradkaa iska leh oo waxaa iska leh muxuu ahaaye aqoon-yahanadaa iska leh oo ummadda iyo shacabkaa iska leh haddaad tirada hawsha ayd maxaa tahay mushrik ilaahay anig sharci dejinta anaa iskale buu leehay am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi اllaah qul allahu adna lakum am cala allahi taftaruun wman lam yaxkum bima anzla allah faulaa'ika hum اlkaafiruun wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun اtakhaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaba min duuni illah wاlmasiixa bna maryama wmaa umiruu ila liyacbuduu ilahan waaxida liyacbuduuba ilahan waaxida idan itikaaduhum waa maxay waa cibaadaة lahum in اlxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iya fi اlxukmi wafi اlcibaada idan waxaa weeye hawshaaha la yska ilaaliyo lahu hayb الsamaawaati wاlardi absir bih waasmic maa lahu min duunihi min waliyin walaa yushriku fii xukmihi axada qira'aة ibni caamir الsabciya almutawaatira maxaa ku yimid walaa tushrik fii xukmihi axada idan alshraaku fi اlxukmi iyo alshraaku fi اlcibaadati wاdducaa'i waa isku mid yaan la kala qaadin sharci dejinta allah iska leh a'ima shaaficiya waagii horanbay weliba qaybtooda dambe ashaacirada noqday yaa qadiyadda qaadaa dhigahaya waxay leeyiin waman istaxsana faqad sharaca buu shaafici yidhi anay ila qumantahay ninkii yidhaahdo oo saa wax ku qora sharci buu dejiyey yidhaahdeen man istaxsana faqad sharaca sharci buu dejiyey hawshan aad baa loogu khaldamaa in la fanaa jiddan weeye markaan leenahay tashruuc ilaahay keligii baa iska leh ilaahay khayrkii in loo meeriyana waa gaalnimo oo diinkaa lagaga baxaya oo waa kufri waxaa looga jeedaa wax adiga kula quma inaad sharci ka dhigto keliya wey wix adiga kula quman ee fahamkaada uu ku geeyey ee kitaabka rabbigay iyo sunnada aad ka fahanto iyo ijmaacu اlmuslimiin diin weeye calaa aqali taqdiir waa lagugu cudurdaara daxtaa khaldanto waxaynu ka hadlayna waxaa weeye haddaan intaan meel fadhiisanno aan dhahna hawshaani annagay nala quman tahay waanu samaynaynaa oo isna ilaahay baa amray oo rasuulkiisii baa yidhi oo halkaasay ku dhigan tahay oo halkaasaan oga qiyaas qaadanaynaa oo hawsha aysan sidaa ahayn waxaa tahay tashriicun bilistiqlaal man istaxsana faqad sharaca buu shaafici yidhi markaasay dhaheen shaaficidu wasakata alimaamu can اlmuqadimati الثaaniyati liwaduuxiha ninkii wixii la qumanaada sharci ka dhiga ee ra'yigiisi iyo maskaxiisa imaankiisa ka duula sharci buu dejiyey dheh wuu shaafici yidhi waana arrin mashhuur canhu ah inkastoon kutubtiisa binas usan ugu qorayn ataladu tashriicun weeye iyo istixsaanun weeye macaani ku dhow baa ku qoran risaalada waxay dhaheen shaaficiy wuxuu ka aamusay shaafici muqadimada labaad oo maxay tahay waman sharaca faqad kafar ninkii sharci dejiye aan kii rabbi ka ahayn waa gaaloobay diintuuna ka baxay taagan yihin waxay dhaheen shaaficiyu usuuliyiintoodii xata alashaacira minhu waxay dhaheen wa haadaa min maxaasini kalaami اlimaam muxuu yidhi sacaduna taftazani alxanafi almaaturiidi aw الshaafici alashcari waa nin la isku haysto aanu kala jiidanno wey dagaal ba-an baa ka taagan nin muxaqiqoo musiibo ah weeye usuulka iyo balaaqada iyo carabiyada iyo balaayo ku ah laakiin aan fanniga xadiidka iyo tafaasiirta ku fiicinayn ninka asaga wuxuu leeyahay waman jacala sharcan maa ra'aahu istixsaanan fahuwa musharicun lidalika اlamr ninkii wixii la qumanaada sharci iyo nidaam lagu dhaqaaqo oo lagu dhaqma ka dhiga waxaa weeyaan buu ihi ninkaasi sharci buu dejiyey ruuxii sharci dejiyana waa kaafir biاllahi اlcaiim hawsha alla iska ilaaliyo marka ama lagu dhaqmo ama yaan lagu dhaqmin si khaasa ha loogu dhaqmo iyo si guud ummad ha isku raacda maysa isku raacin la soca haddaadaynu sharci dejinno oo sharcigaasi boqolkiiba boqol u waafaqo kitaabka ilaahay oo sunnada nebi maxamed u waafaqo oo ijmaaci muslimiinta